barana haddii halkan waxaan ku gelaynaa tacriifkoodii horta waa soo barana waxaan kaloo soo barannay waxa lagu rafciyo hadda baabkan halkaan waxaan rabna inaan ka ogaano laba shay sideedaas kale oo wixii lagu rafciyo waa soo ogaana waxa lagu nasbiyo waa ogaanayna xukunkii oo caamana waa sheegayna kelimad kasta xukunkeedu xukunkeedu waxay tahay waa waxa lagu rafciyo waxa lagu nasbiyo waxa lagu jero hadday munsarif tahay waxa lagu jero hadday maalaysalfu yahay waxa lagu jasmiyo waa intaas xukunkiina waa wada sheegaynaa tacriif laakiin ku laaban mayno xayra tacriif horaa usoo qaadaan tacriifkii waa lasoo bartay hadda kelimad walba tacriifkeeda ku laaba mayno xukunkeedan ku darayna baabkii hore qofkii fahmay baabkan oo iska fududiya in sha allah calaamaatu nasbi nasbaha calaamadeedii haadaa maxaluhaa meeshaan waa meeshii looga hadlayay calaamadaha nasbada qaala wuxuu uhi moxamed ibnu moxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اlaajruumi walinasbi kordhigii khamsu calaamaatin shan calaamaa u sugnaadeen kelimaddu inay nasbisan tahay shan calaamaa lagu gartaa shan calaamo mid ka mida kelimadaad ku aragto waxaa leedaha kelimaddu waa nasbisanta walinasbi nasbihi khamsu calaamaatin calaamada shan ha u sugnaadeen kelimaddu inay nasbisan tahay calaamadaha lagu garta waa shan shantaas calaamo mid ka mida kelimadaad ku aragto waxaad xukmine in kelimadanu ay mansuub tahay kelimadaas inay mansuubtaad xukmine alfadxatu fadxa u sugnaatay wlalifu alifaa u sugnaatay waalkasratu kasra u sugnaatay walyaa-u ya-a u sugnaatay wa xadfu nuun xadfunuuna u sugnaaday shantaas calaamo wey nasbadu shantaas calaamay leeda walinasbi nasbihi khamsu calaamaatin shan calaamaa u sugnaadeen alfatxatu ha u sugnaatay ka bedelo walalifu alif ha u sugnaatay waalkasratu kasra a u sugnaatay wa xadfunuuna u sugnaaday shantoodu waa laba xarako iyo laba waa xaraf fatxadu waa xarako kasraduna waa xarako saddexda kalena waa xuruuf ah, alif waa xaraf ye waa xaraf xadfu xuruufta lagu dara hadde xaraf isagu maahano waa xaraf la xadfay laakiin baabka xuruufta la raacsiiyaa maadaama wax la xadfay waa xaraf yah qaala maxamed muxyidiin cabdulxamiid wuxuu yidhi waaqulu waxaan leeyahay yumkinuka ardayahow waxaa suurtagalku ah an taxkuma inaad ku xukmido cala alkelimati kelimadda korkeeda biannahaa kelimaddaas mansuubatun mid la kor dhigay inay tahay waxaa suurtagal kuu ah kelimadda inaad ku xukmido kelimaddan waa mansuub waa kuu suurtagal wa aquulu waxaan leeyahay yumkinuka aduu kula hadla ardaygaa suurtagal waxaa kuu ah an taxkuma inaad ku xukmido cala alkelimati kelimad korkeed biannahaa kelimadaas mansuubatu mid la nasbiyey inay taha goormay suurtagal kuu taha idaa wajadta ardayahu markaad ka hesho fii aakhirihaa kelimadda aakhirkeeda calaamatan calaamad calaamadoo min khamsi calaamaatin shan calaamo ka mida shan calaamo mid ka mida markaad kelimadda ku aragto waxaa suurtagal ku ah kelimaddaas inaad xugun saarto oo aad ku xugmido inay tahay mansuuba saasaad ku xugmine xugunkaasaad ku ridee xukunkaasaad ku riday waaxidatu mid waaxidadoo minhaa shanta ka mida asliyatu waa mid asal loo nisbeeyey shantaas calaamad mid ka mida waa calaamad asli ah oo asli waxaa loola jeedaa labada cileeyo labada tacliiliyaba marka wax lagu nasbiyo iyada tacliil uma baahno wax layskama weydiiye ila asalkii ku socotaa asalkii ku socotaa waaxidatu mid waaxidadoo minhaa shanta ka asliyatu waa mid asal loo nisbeeyey wahiya waaxidadaasu alfatxatu waa fadxad kelmad kastoo la nasbaa asal waxaa u ah fadxa in lagu nasbiyo saasaa asala kelmaddii aan fadxa lagu nasbin oo afarta calaamo oo kale la tacliilina cilaa loo sheega waa leedahay lianna haakada a lagu daray ah, tacliilay u baahanta laakiin kelmaddii fadxa lagu nasbiyo tacliil uma baahna asalayba shayguna hadduu asal ku yimaado wax layskama weydiiyo lamana tacliiliyo wa arbacun afarna furuucun faracyaal weeye canhaa fadxaday farac ka yihiin afarta kale fadxaday farac ka yihin waa farac afarta kale fadxaday farac ka yihin wahiye afarta faraca alalifu waa alif waalkasratu kasro walyaau yaa waa xadfu nuuni nuuntoo la gooyo afartoodaas waa farac shantii midba meelu ku keena marka alfatxatu fatxadii iyo wa mawaadicuhaa haadaa maxaluha fatxadii iyo meelaha ay degto halkaana waa meeshii looga hadlaayey qaala wuxuu yidhi faama alfatxatu qaala maxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji saaxib alajruumiya wuxuu yidhi faama alfatxatu fatxadii fatakuunu fatxadii calaamatan calaamay noqotaa linasbi kordhigay calaamad u noqotaa kelimadan inay nasbisan calaamad lagu garto fatxa u noqota fii alaaati mawaadic saddex meelood saddex meelood marka la nasbina fatxa lagu nasbiya wax kale laguma nasbiyo fi lismi lmufradi ism mufrad ah calaamad fatxa u noqota marka la nasbina ism mufrada marka la nasbina isimka mufradka la kala qaadi maa mudaker iyo musanif munsarif iyo malaaynsarif mid icraabku ka muuqana iyo ka lagu qadara ma la kala qaada ism mufrada dhammaantiis marka la nasbina calaamadda lagu nasbinaa waa fad waa jamci taksiiri jamcu taksiir jamcu taksiirna marka la nasbinaa isna la kala qaadi ma munsarif ma la yansarif mudaker mu'anaf icraabka ku ka muuqana ka lagu qadaraa dhammaan waa isku mid fadxa lagu nasbina kii icraabku ka muuqanayana fadxada waa laga muujinaa kii kalena waa lagu qadara laakiin jamcu taksiir kala qaad ma leh jamcu taksiir kala qaad ma leh talaqaad mare fatxaa lagu nasbiyo waalficlu lmudaaric ficilka mudaarica idaa dakhala markuu galo calayhi korkiisa naasibun caamil kordhiga walam yattasil uusan lana xiriirsan biaakhiri ficilka aakhirkiisa shayn waxba ficilka mudaarica haddii caamil nasbiya ka hormaro wax aakhirka kala xiriirsan aan la arag shayga la diida waa shantii shay damiiru taniya damiiru jamc damiiru muanasmukhadaba saddexdaas hadday la xabisadaan afcaal kamsu noqona ficilku nuunu tawkiid iyo nuunusi hadday la xabiisadaanna mabniyu noqona shantaas waa inaan midna la xariibsana haddaan shantaas midna la xariibsan fadxa lagu nasbina ama ha noqdo ficilkaa saxiilcaaqib ama ha noqdo muctalucaaqib fadxada ha laga muujiyo ama ha lagu qadaro ha kala qaadin adiga haddii alif uu ku jiran yahay fadxada waa lagu qadaraa inta kalena waa laga muujinaa fadxada ficilka musaga isaga ficilka hadduu xaraf saxiixa u dambaydo haday ya u dambaydo haday wo u dambaydo kulli waa laga muujina saxaada hadday alif u dambaydana waa lagu qadara saddexdaas ay calaamad ugu noqotaa fadxadu nasbada faama alfadxatu fadxada fatakuunu fadxadii calaamatan calaamay noqotaa linasbi kelmaddaas inay nasbisan tahay calaamad u noqotaa oo lagu gartaa fadxada fii alaaati mawaadica saddex meelood ay calaamad ku noqotaa fi lismi lmufradi ism mufraday calaamad ku noqotaa wa jamci taksiiri jajabinta jamciisii jamacaasay calaamad ku noqotaa waalficli lmudaaric ficilka mudaaricana calaamad ayay ku noqotaa fadxadu idaa dakala marka uu galo calayhi ficilka mudaarica naasibun caamil kordhiga walam yatasil uusan lana xidhiirsan biaakhiri ficilkaas aakhirkiisa shayin waxba wa aquulu waxaan leeyahay uri maxamed muxidiin cabdulxamiid takuunu fatxatu fatxadii calaamatan calaamay noqotaa calaa ana alkelimata kelimada mansuubatu mid la kordhiga inay tahay في alaaati mawaadica saddex meelood ay calaamad ugu noqotaa saddex meelood ay fadxadu calaamad u tahay kelimadda in la nasbiyey almawdic اlwal meesha ugu horayda alismu lmufrad waa ism mufradkaa waalmawdic haani meesha labaadna jamcu meesha saddexaydaana alficlu اlmudaaric waa ficilka mudaarica alladii ficil sabaqahu uu ka hormaray naasibun caamil kordhiga walam yatasil uusan lana xiriirsan biaakhirihi aakirkiisa alifu nayni aliftii laba tusayday walaa waawu jamaacatin waawdii jamaacada raggaa tusayday walaa yaau mukhaadabatin haweenay lala hadlaya tusayda walaa nuunu tawkiidin aysan la xidhiirsan walaa nuunu niswatin aysan la xidhiirsan ficil aan shantaasu la xidhiirsan marka la nasbinaa calaamada lagu nasbiya waa fatxu hanto shantaas waysan midna la xiriirsan shanta hadday saddex ka midu la xiriirsato ficilku afcaalkamsu noqona xarafa la raaba laba hadday la xiriirsato waa labada nuurin madniyu noqona baabulixraabba waa ka baxa saddexdii u mid mid kuugu soo qaada ama lismu isimka almufrad mufradkaa faqad sabaqa waa soo hormaray tacriifu ism mufrada tacriifkiisu waa soo qaadan soo qaadan ismufrad xuu ahaa baab اlcraaq maa laysa muhanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaa اkhamsati saasuu ahaa tacriifkiisu waa soo qaadan hadda waxaan kuugu danaa xukunkiisa xukunka ismka mufradka waa maxe wa xukmuhu rafcuhu bidama wa nasbuhu biاlfatxa wa jaruhu biاlkasrati in kaana munsarifan u fiirsada waxaan leenahay xukunkii isimka mufradkaan qaadayna isim mufrada xukunkiis muxuu yahay rafcuhu bidama wa nasbuhu bilfatxa wa kasruhu wa jaruhu bilkasra in kaana munsarifan wa jaruhu bilfatxa in kaana maa laa yansarifan amase in kaana hayra munsarifan xukunkiis waa kaasa isim mufrada xukunkiis waa lagaa rabaa wa xukmuhu rafcuhu bidama wa nasbuhu bilfatxa wajaruhu bilkasra in kaana munsarifan wajaruhu bilfatxa in kaana hayra munsarifin xukunkiisu waa kaasa isim mufrada xukunkiisu xaalatu rafcadama lagu rafciya xaalatu nasmana fatxo xaalatuljarna waa la kala qaadaa hadduu munsarif yahay kasraa lagu jaraa hadduu maalayansarif yahayna fatxaa lagu jaraa ism mufrada xukunkiisu waa kaas tacriifkiisana horayaad u tiqiina horay aad u tiqiin wlfadxatu fadxadu takuunu waxay noqonay daahiratan mid ka muuqata calaa aakhiri isimka mufradka aakhirkiisa soo laguma dhihin isim mufrada calaamadda lagu garta inuu nasbisan yahay waa fadxo fadxadaas mar waa ka muuqanay hadduu saxiix aakhri waalfadxatu fadxadu takuunu waxay ahaaneen daahiratan mid ka muuqata calaa aakhiri isimka aakhirkiisa fii naxwi laqiitu caliyana la kulmay laqiitu ficlun wa faacilun caliyan mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akri caliyan soo kama muuqato waa kaasaa mufrad la nasbiyo waa mudaker ee mu'anafkeen naxwu qaabaltu waan qaabilay hindan hadda caliyan waa mudaker mu'anafkiina waa kanaa qaabaltu waan qaabilay hindan qaabaltu ficlun wa faacilun hindan mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi akri wuxuu ku yidhi sheiku facaliyan iyo wahindan ismaani waa laba isim labada ismoo mufradaani laba mufrad ah wahumaa labadoodu mansuubaani waa laba la kordhigay maxaa loo kordhigay waa cilo waa lagu weydiina liannahumaa labadoodu mafcuulaani waa laba mafcuulu bihi mafcuulu bihina waa la kordhiga labadooda waxaa loo kordhigay mafcuulu bihiay noqdeen mafcuulu bihina waa la kordhiga maxay tahay calaamatu nasbaa lagu garanaa waa calaamatu nasbihimaa kordhigooda calaamada lagu garanaa alfatxatu daahiratu waa fatxada ka muuqata walowalu midka horeeyo cali ah mudakaru waa mudakar waani midka labeeyo hindoah mu'anafun waa mu'anaf wa takuunu fadxatu fadxadu waxay noqon kartaa muqadarata mid lagu qadara daahir waa noqon kartaa sidaan aad aragtay mid lagu qadarayana waa noqon kartaa naxwu laqiitu waan la kulmay alfataa wiilkii dhallinyarada ahaa laqiitu waxaan la kulmay alfataa wiilka dhallinyarada ahaa laqiitu ficlun waa faacilun alfataa mafcuulu calى اأlifi manaca min duhuuriha atacadul waa naxwu xadatu waxaan la hadloon u sheekeeyey leyla gabadha leylo leydha xadatu waxaan u sheekeeyey leyla gabadha leylo leydha xadatu ficlu wa faacilun leyla mafcuulu bihi mansuubun wa calaamatu nasbi fatxatun muqadaratun calى اlأlifi manaca min duhuurihaa atacadulu falfataa uu ku yidhi iyo waleyla labadaas ismaani waa laba isim labada ismoo mufradaane laba mufrad ah labada ismoo mansuubaane la kordhigay maxaa loo kor kordhigay likowni kullin minhumaa mid kasto kamida inuu yahay waqaca mid dhacay mafcuulan bihi xaali mid kastaa mafcuul bihi noqo mafcuul bihina waa la kordhigaa horta saasaa loo kordhiga wa calaamatu nasbihimaa kordhigooda calaamada lagu garanaa fatxatun muqadara waa fatxo lagu qadara cala alif alifta manaca waxaa u diiday min duhuuriha ah inay muuqato atacduur suurtagalba maaha wlwalu eh, midka horeeyo alfataa ah mudakaru waa mudakar waani midka labeeyo laylaa ahna mucanafun waa dumaro waa dhadig ism mufrad baa ka gudbi wa amaa jamcu tagsiri jamcu tagsiir faqad sabaqa waa soo hormaray xukm xukunkiisi xukunkiisii waa soo hormaray tariifkiisi ah, tacriifkiisia soo hormaro laga rabaa ah, wamaa jamcu taksiiri faqad sabaq waa soo hormaray tariifu tariifkiisii si maa dalla calaa akara min inayni aw inatayni maca tagayuri fii siidati mufradihi maa sha allah tacriifkiisi waa kaas xukunkiisiiyaan halkaan ku daraynaa waxaad leedahay xukunkiisu mufradku lamidya mufradkii meeshaad marsiida marsiid hal xaraf ha ku kala bedeli waxaa leedahay rafcuhu bidama wa nasbuhu bilfatxa wa jaruhu bilkasrati in kaana munsarifan ow jaruhu bilfatxa in kaana hayra munsarifan intii mufradka marsi hal xaraf xataa ku kala duwan jamcu tagsiir xukunkiisu muxuu yahay rafcuhu bidama wa nasbuhu bilfatxa wa jaruhu bilkasra in kaana munsarifan ow jaruhu bilfatxati in kaana hayra munsarifan ha kala leexin hadda xukunkiina waa haysataa tacriifkiina waa haysataa labadiiba waa haysataa soo ma waama jamcu tagsiri jamcu tagsiir faqad sabaqa waa soo hormaray tacriifu la qeexidiisa ayda noqoshee waalfadxatu fadxada oo jamcu tagsiirka lagu nasbinaho calaamadda u ah waalfadxatu fadxada qad taquunu inay noqotaa laabka daahiratan mid ka muuqata calaa aakhirihi naxwu saaxabtu waan la saaxiibay arrijaala raggii saaxabtu ficlun wa الرiجaaل مفcuل bه منصوب وcalaamaةu نصب فaتxaة ظاahiraة في akr الrijaal wey jamcu tagsiirka naصbisan haye kaas waa mudkr isagoo muanasa keen naxو racaytu waan ilaaliyo waa waardiyeeyey alhunuuda hindooyinkii badnaa racaytu ficlu wa faacilu alhunuuda mafcuul bihi manصuub وcalaamaةu نصbi فaتxaة ظaahiraة في akri wuxuu ku yihi shiiku farijaalu iyo wlhunuudu jamca tagsiirin waa laba jamcu tagsiir waa laba jamcu tagsiirin jamca tagsiirin waa laba jamcu tagsiiri mansuubaani waana la nasbiyey jamca tagsiirin aad leedahay waa muhamen jamcaani ay heedeen markaasaa nuunta idaafada darteed loo gooyey labadooda waa laba jamcu tagsiir labada jamcu tagsiiroo mansuubaane la kordhigay maxaa loo kordhigay likownihimaa ahaanshada ay ahaadeen daraaddeed mafcuulayn laba mafcuulay noqdeen soo mafcuul bihi lama kordhigo waxaa loo kordhigay laba mafcuul bihi noqday saasaa loo kordhigay wa calaamatu nasbihimaa labadaas jacfu tagsiir la kordhigiddooda calaamadda lagu garanaa alfarxatu daahiratu waa farxada ka muuqata walowaru midka horreeyo rijaal ah mudakaru waa mudakar wahaani midka labee mucanafun waa dhadib waqad takuunu fadxa fadxada jamcu tagsiirku muqadaratan mid lagu qadara inay noqotaa waa la arkaa wadaalika mihaalkii naxwi qowlihi waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacala ilaa waa sarreeya ila wuxuu yidhi wa tara naasa dadkii ayaad arkayda maalinka qiyaamaha sukaanaa xaale ayyihiin kuwii marqaansan ah, ayagoo wareersan oo sidii wax marqaamay ah oo aan waxba kala garanayn meelay u socdaan ayaad arkaydaa wa taraa waad arkaydaa annaasa dadkii sukaanaa xaale ayyihiin kuwii marqaansan ah, wax lagu marqaamana ma cunin ee waxa weeyaan ina cadaab allaahi la shadiid cadaabka allah daran walaakina cadaab allahi shadiid miya walaakina cadaab allahi shadiid ah, cadaabka allah daran ee wax lagu marqaamaya lama arko meeshaas maantaas wa tara alwaaw calaa xasabi maa qablahaa tara ficlu mudaaric marfuucu litajarudihi min annaasibi wاljaazimi wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuurihaa atacadur faacilka maxaan ka dhigaynaa tara ama arkaayo maxaan ka dhigaynaa wafaaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta ficil mudaaraca taa lagu bilowday mufrad mudakara lagula khidaama wax kale ma noqdo faacilku annaasa mafcuulu bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatun daahiratun fii akhiri waa ism mufrada oo kale ah, ism mufradahoo kalaad iska leeda maaha ism mufrada aad arki dooneen ismu jamca la yidhahdaa baabkiisu noogu imaan doona lakiin sida isimka mufradka loo icraaba waxba ugama duuna xagga icraabta ee macnaha kala duwan sukaara waa xaalo xaalana waa la nasbiya sakraan aa mufradkii ah sukaarana waa jamci ah, waa jamcu tagsiir soo ma jeedid waa jamcu tagsiir jamcu tagsiirkaan ecraab marka mufradkii muxuu ahaa sakraanu mid marqaansan iyo sakraanu mid kaloo marqaansan iyo sakraanu isku dar marka sukaara kuwa tiro badanoo marqaansan sukaara xaalun min annaasi annaasiyaa laga xalina saaxiibulxaalkii ah, xaalun min annaasi dhig mansuubun wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuurihaa altacadub hadda waxaa leedahay sukaara waa jamcu tagsiir waa nasbisantahay maxaa loo nasbiyey waa xaalo aw calaamatu nasbiyi waa fadxo lagu qadara maxaa fadxa loogu nasbiyey waa jamcu tagsiir jamcu tagsiirna fadxa lagu nasbiya wax kale laguma nasbiyo xukunkiisii ama ku ogaanay rafcuhu bidama wa nasbuhu bilfatxa waa nagii nid wajaruhu bilkasra in kaana munsarifan aw bilfatxa in kaana gayra munsarifan wa naxwu qowlihi tacaala sida ilaahay qowlkiisa oo kale waankixuu u guuriya alayaama iskaabulada alayaama iskaabulada ha loo guuriyo ah, alayaama waa jamcu ayin mufradkii waa ayin ayin maxaa la yidhaahdaa ayin hiya latii laa zawja lahaa bikran kaanat aw hayiban waman laa waman laysa lahu zawjun ama gabar ha ahaado ama nin ha ahaado qofkaan zawj lahayna lida gabadha aan zawjka lahayn ayimun aladhahdaa ayimun ninka aan sawjada lahayna ayimun wa isku mid ama garab ha ama big ha ahaadeen waa isku mid ayim waxaa la yidhaahdaa hiya latii laa zawja lahaa bikran kaanat aw hayiban wakadaalika man laysa lahu zawjun ah, gabadha aan aan waa ninka aan sawjada lahaynna ayimun aa marka ayimun waa iskaabulodhi marka wankixuu u guuriye waa ficlu amar waankixuu u guuriya muslimiintii alla amraa alayaamaa kuwa iskaabulada ah oon hoyga haysan u guuriye waankixuu alwaawu calaa xasabi maa qablahaa ankixuu ficlu mrin mabniyun calaa xadfi nuun mabniyun calaa xadfi nuun wwaaw jamaacati damiiru mutasili mabniyu cala sukuuni fi maxali rafcin faacil alayaamaan mafcuulu bihi mansuubun wacalaamatu nasbi fatxatun muqadaratun cala allifi manaca min duuri atacad marka lagu yidhahdo alayaama maxaa loo nasbiyey waa mafcuulu bihi calaamatu nasbihiisu waa maxee waa fatxo maxaa fatxa loogu nasbiyey waa jamcu taksiir jamcu taksiir wey fa sukaaraa iyo walayaama jamca tagsiirin waa laba jamcu tagsiir laba jamcu tagsiir wey labadaas jamcu tagsiiroo mansuubaane la kordhigay maxaa loo kordhigay likownihima ahaanshada ay ahaadeen daraaddeed mafcuuleyni ku yii hmm. <laughs> mafcuuleyni waa qalad laa ilaaha ila waa ka hoos baxay leedo loo mafcuul maha ha midna waa xaalad midna waa mafcuul bi ha ku qaldamin qaladka la iskama raaco allow qadraaca naga dhigi soo ma jeedin midna waa xaalad hoos ma ka sheegaya waa kaas hoos waa wadaadkana midka haysta maaha maxamed xidiin cabdilxamiid ah. waa wadaadka xaashiyadana olol dahabiyaha leh kaasaa qabsaday marka muxuu yidhi waa khada wasawaabu annahu mafcuul waxa weeye sukaara annahu mansuubun cala alxaal wey ee mafcuul waxaa ah alayaamaan marka halkaasa ku qaldami labadoodu waa laba mansuub sukaanaa waxaa lagu nasbiyey xaalo ayaamaana ah, maxaa lagu nasbiyey mafcuulu bihi wey labadood waa kala duwan yihiin marka wa calaamatu nasbihimaa maxamed maxameddin cabdilxamiid waa kala fahma intaas laakiin waxaa la waxaa jiraahda sabqu qalam amase sabqu lisaan waxa weya kelmadda adoo si kale ugu dhawaadan rabto aad si carabku kaaga dhaca ama qalinkaa si kaaga dhaca laahane ninkaana waxaa waya caalim wey mutakhasis waay mustami wax ka weynu ogi soo ma jeedin laakiin ilaahay awoodiis waxa w banu aadamka dabcigooda wuxuu yahay waa inuu khada ka dhaco si kasta u yaqaano waa sidaas waa naga ogaal badan yahay isagu wa calaamatu nasbimaa kordhigooda calaamadda lagu garanaa fadxatu muqadaratu waa fadxa lagu qadaraa cala alarifi manaca min duhuurihaa fadxadu inay muuqatana waxaa diday atacadulu atacadulu wa ama alficlu lmudaaric wa ama alficlu ficilka ficilka ficilka almadkuuru lasoo sheegay waa ficilka caamil nasbiga ka hormaray naxwu qowlihi tacala waa ilahay qowlkiisa oo kale ilaah wuu ku qowlay la nafraxa ka suuli mayna yidhahdeen reer banu israa'iil caakifiina kuwa ku negi inaan nahay calayhi calaa cibaadati اlcijli weylkaas inaan caabudayno weyl ma taqaana yaa weyl yaqaan ha looda macnaha dibiga midka yarkaa ah, oon weli weynaan waayo ayaga waxay arkeen dibi yar oo qurux badan markaasay dibigi iska caabudeen nabi haaruna yidhi war ka joog waa luusantiin waa baadiyowne jooga waxaan ilaah maahane ah, weliba dibi oo wuxuu ahaa gaalkii musaamidiya u sawiray ee guddibi xataa nool ma ahayn ooga inta dabada ay afka ka dalooliyo dabaisha u jeediyey ah, markay dabaishu afka ka gasho dabada ka bocdu moox leey markaasay wax u dhawaaqa ah, markaasay dibi moodeen xataa wax nool ma ahayn lanabraxa calayhi caakifiina hadda fiiri nabraxu uu ahaa ficilka mudaarica lan aa gashay caamil nasbiyaa ka hormaray ficilkii caamil nasbiyaa ka hormaray hadda nabraxu waa ficil mudaaric oon wax la xiriirsaday la arag aakhirkiisa soo ma jeedid caamil nasbiyaa ka hormaray lantaasaa caamila lan xarfu nafyin wa nasbin waاstiqbaalin mabniyin cala sukuuni laa maxalala min alcraab nabraxa ficil mudaaric منصوب باللن وعلاaمة نصب ظاaهرة في آkره وهuوa متصرف مiن برح ناaqصة التي ترفع الاسم وتنصب البر baray ka tiri min barixa maya kaana maaha nabraxaay ka timi barixay ka timi kaana akhawaadeeda barixa ma ka mid ahayno min barixa waxaa leedaha wahuwa mutasarifun min barixa naaqisati latii tarfacu اlisma wa tansibu اlkhabara wasmu barixa leeda meeshaad ka dhihilayd wa faacilu ismi qaaday meesha meesha faacil dhihi maydi wasmu barixa damiiru ficil kastoo nuun lagu bilowday wax kale ma noqdo faacilkiisu ismkuna faacilkiu la mid wasmu barixa waxaa la wasmu nabraxa damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu naxnu wax kale ma noqdo ficil kastoo mudaarica nuun lagu bilowdo faacilkiisu waa sidaas soo ma jeedin kanuna waa la midoo afcaasha naaqiska ismkay qaadaayan faacilkiu la mid faacilkii booskiisuu jooga marka waxay leedahay wasmu barixa damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu naxnu naxnu naxnu عليه على حرف جر مبني على سكون الله محل الله من الاعراب والها الضمير متصل مبني على الكسر في محل جر الجار والمجرور متعلقان بعاكفين كذا لا تعلجين كذا لا تعلجين عاكفين ده كده ما تعلجين عاكفين وعلى ذا خبر نفرحه منصوب وعلامه نصب الياء المكسور ما قبلها almaftuux ma bacdaha niyaabata can اlfatxa liannahu jamcu lmudakari saalim maa naba fiihi xarfan an xaraka wanuun ciwadun can tanwiini fi lismi اlmufradi waaya waaya fanabraxa uu ku yihi shiiku nabraxa ficlu mudaaricun waa ficil mudaarica waxaa lagu kordhiga bilan wa calaamatu nasbi kordhigiisa calaamada lagu garana inuu kordhigan yahay alfatxatu daahira waa fatxada ka muuqata la nabraxa taasaa lagu garana waqad takuunu lfatxatu fatxadu inay noqotaa la arkaa muqadaratan mid la qadara fatxadu marmaray noqotaa mid la qadara ficilka mudaaric haddii lagu yidhi fatxa lagu nasbina fatxadu marna waa ka muuqane marna waa lagu qadara marna waa lagu qadara waqad takuunu lfadxatu hurdaayow kac markaan waqtigii hurdada maba ahan waqad takuunu lfadxatu fadxadu inay noqotaa la arka muqadarata mid lagu qadaraa naxwu yasurunii waxaa i farxad gelinaa an tasca inaad u degdegaydo ila lmajdi sharafta fiiri meeshaan bal meel hurdaynay ta in kale aduguba fiiri yasurunii waxaa i farxad gelinaa an tasca inaad u degdegaydo ila lmajdi sharafta meeshaan aad iskaga fiiri hadda yasuru ficlu mudaaric marfuucun litajarudihi min annaasibi wاljaazim wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakirihi ni annuunu lilwiqaaya mabniyun cala alkasri laa maxala min alcraab walyaa-u damiirun mutasilun mafcuulu bihi muqadam mabniyun cala sukuuni fi maxala nasb an tascaa faacilkii an tascaa antan waa antii ficilka mudaaricna sui jirtay nawaasibta an walan an aba ugu horreeda soo maa waa antii ficilka mudaaricna soo jirtay antaas qaacido qaado meel alla meeshay gasho ficilay gelaysoo maahan masderaa laga dhalaaliya masderka lasoo dhalaalinayo halkaas laga soo shiilayo masderkaasaa faacil u noqonaya yasuru marka maanta waa dhalaalinayna si halkaas mid haddaad xifdidood fahantana hadhow adaa dhalaalinaa meeshaad ku aragto meel alla meeshaad anta ficilka mudaaric nasbida ku aragto ayada in ficilkay ku jirto inta la dhalaaliyo ee masder laga soo qaata isku fiiri meesha sida loo dhawaaqa maanta antas an ah, xarfu masderin wa nasbin tan waxaa leedaha an xarfu masderin wa nasbin mabniin calaa sukuun lah maxalla min acraab tasca ah ficlu mudaaric mansuubun ban wa calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calى اأlifi manca min duhuurihaa ataxadu horta ficilkii mudaarica nasbisano fadxad lagu qadara waa kaasaa ficil mudaaricoo ta lagu bilowdo mufrad mudakara lagula khidaaba faacilka ku noqona wa faaciluhu damiiru mustatiru wujuuba taqdiiruhu anta taas waa fahamay hadda waxaa lagaa rabaa bal erta ilalmajdi naga dhamaystir ilalmajdi ilaa xarfu jari mabniin calى sukuun ilah maxalala min alcraab almajdi ismu majruuru bilah calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliqan bitasca hadda fiiri yasuru ficilaan sheegnay faacilkiina maanan sheegin ficil faacil la'aana ma jiro faacilkii masderkaana ka dhigaynaa an tasca waxaa leedahay wاljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin faacilu yasuru wtaqdiiru yasurunii sacyuka intaasaa laga rabaa hadhow waljumlatu waa jumlada an tasca waljumlatu min alficli wاlfaacili fii ta'wiili masderin faacilu yasuru wtaqdiiru yasurunii sacyuka sacyuka marka sacyu faacilu yasuru dhe marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri sacyu mudaaf wاlkaafu damiiru mutaصil mabniin cala اfatxi fi maxali jari mudaaf ilay wuxuu ku yidhi shiiku fatascaa tascaa ficlu mudaaric waa ficil mudaarica mansuubun waana la nasbiyey maxaa lagu nasbiyey bian inuu nasbisany maxaa lagu garanaa wa calaamatu nasbihi nasbadiisa calaamadda lagu garanaa fadxatun muqadaratun waa fadxa lagu qadaraa waa fadxa lagu qadaraa cala alalifi manaca min duhuurihaa attacadulu hadda ficilka mudaarica oo aan waxba la xiriirsan xukunkiisii waa inaan baranna ficil mudaarica oo aan waxba la xidhiidhsan xukunkiisu muxuu yahay xukunkiisa waxaa leedahay rafcuhu bidamma wa nasbuhu bilfatxa wa kasruhu waxaasar wa sukuunuhu bisukuuni in kaana saxiixan ow bilxadfi in kaana muctala ficilka mudaarica alladii lam yatasil biaakhiri shay-un xukunkiisiyaa nala ka raba waxaa leedahay rafcuhu bidamma wa nasbuhu wajasmuhu bisukuuni in kaana saxiixa alaakhiri ow jasmuhu bilxadfi in kaana muctala alaakhari ma la fahmo haddii allaydma waa lagaa doonayaa in sha allah waa lagaa rabaa fa in itasala hadduu la xidhiidhsado biaakhiriilficli ficilka aakhirkiisa ficilka almudaarici mudaarica alifulinayn alifulinayn hadduu la xidhiidsado ficilka mudaarica ficil mudaarica alifntin hadduu la xadif naxwo lan yadribaa labadii nin garaaci mayaan oo waawi jamaacatan hadday la xidhiidhsato naxwo lan tadribuu nimankiinaan badanoo joogaa ma garaacaysaan ow yaa mukhaadabatin haweenay lala hadlaa ya-dii tusayda hadday la xidhiidhsato naxwo lan tadribii xaliima madaxweyne garaaci maydin lam yakun noqon maa nasbu ficilkaas la kordhigidiisu bilfatxati noqon ma ficilkaas waxaad ogaataa haddii ay la xidhiidhsato alifulisnayn ama waaw-ljamaaca ama yaamuanas mukhadaba saddexdaas mid ka midu hadduu la xidhiidhsado calaamatu nasbihiisu fatxa noqon ma calaamatu nasbihiisu wuxuu noqonaa xadfunuun xadfunuunu noqona u fiirso fainitasala haddii uu la xidhiidhsado biaakhiri lficli ficilka aakhirkiisa ficilka almudaaric mudaarica alifu inayn nawo lan yadribaa labadii nin oo maqnaaya garaaci mayaan oo waaw jamaacatin ay la xidhiidsato naxwo lan tadribuu raggiinaan badano garaaci maysaan oo yaa mukhaadabatin haweeney loo hadlayadeed ay la xidhiidsato naxwo lan tadribii gabar yahay garaaci maydid lam yakun ma noqonayo nasbu ficilka la kordhigidiisu bilfatx markaas fadxa lagu kordhigi maama hadday saddexaan la xidhiidsadaan fadxa maaha fa kullu mid kasta oo min tadriba iyo wa tadribu iyo wa tadribii ka mid a ah mansuub waa la kordhigay biladaa lagu kordhigay wa calaamatu nasbi la kordhigidiisa calaamadda lagu garanana waa xadfunuun nuunta ka maqan soo nuuntii kama maqna nuuntaas maqana lagu garanaa inuu nasbisayo saasaa lagu garanaya wal alifu alifta iyo wal waawowdu iyo wal yaa-u saddexdooda maxay yihiin faacilu aliftu waa faacil wowdu waa faacil yaduna waa faacil mabniyun calaa sukuniya lagu binayna mabniyu waa la binay calaa sukuniya lagu binayy fii maxali rafcin xaalo ku sugan yahi maxalkaa laga rafcina wasatacrifu waase gara doontaa tawdiixa daalika arrinkaas la caddayntiisa fii maa ya'ti meel soo socotaase ku gara doonta intaan looga harin ma ficil mudaaric oo alifulinayn la xiriirsaday ama waawljamaaca ama yaa-ulmucnasu mkhaadaba adaa ka dhergi doona intaanu qirabax waay sii qaado qirabaxa la yidhaha horow sii qaado horow sii qaado casharkii berriya ah maanta weliga macallinka kuu dhigay casharkii berri la qaadan doono maanta haddii xoogaa lagu sii meeriyo kaasaa la yidhaha qirabaxa soo ma jeedid waa in itasala ficil moogtahay mudaaricun aakirka waxba kala xidhiidsananin hadday wax la xidhiidsadaan waxa la xidhiidsanayaan aloo sheega shan shay soo ma aha wax la xidhiidsanaya saddex waana loo sheegay haday la xidhiidsadaan labadii kaleu haddana noo sheegay haday la xidhiidsadaan wa in itasala hadduu la xidhiidsado biaakhiri ficilka aakhirkiisa nuunu tawkiidin nuuntoo haqiiratun culus naxwu wallaahi ilaahan ku dhaartay latadhabanna waa tegey oo tegey oo tegey aw khafiifatun ama nuun fudud naxwu wallaahi lan tadhabanna cafwan mid hore ku laabo wallaahi lan tadhabanna inaadan tegayn oodan tegayn oodan tegayn dha horta ow khafiifatu mid fudud naxwu wallaahi lan tadhaban inaadan tegaynoo tegayn labaad ka dhigay midda aan shadnayn tan shidanna saddexaad ku celeen saddex maraad ku celeen middaan shadnayn middaan shadnaynna laba maraad ku celeen labaad ku celeen fa huwa ficilkaas mabniyu waxaa lagu bineeyaa cala alfatxi fii maxali nasbi maxalka laga nasbiya fiiri wallaahi alwaawu xarfu qasamin wa jarin mabniyun cala alfatxi laa maxala lo min alcraab allahi muqsamu bihi majruuru biwaawi lqasami wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih aljaaru wاlmajruuru mutacalliqaani bificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu uqsimu wallaahi uqsimu wallaahi waay lan lan tadhabanna lan xarfu nafyin wa nasb waistiqbaali mabniin calaa sukun la maxal allah min alcraab tadhabanna ficlu mudaaric mabniyu cala alfatxi fii maxali nasbin tadhabana ficlu mudaaric mabniyu cala alfatxi maxaa loogu bineeyey liitisaalihi binuuni tawkiidi haqiilan tadhabana ficlu mudaaric mabniyu cala alfatxi liitisaalihi binuuni tawkiidi haqiila fii maxali nasbin wa nuunu tawkiidi haqiilati mبني على الفتح لا محل له من الإعراب لأنه حرف والجملة من الفعل والجملة لم تذهبن والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها جواب قسم marka jumlada jawaabul qasamka waxay ka mid tahay todobada jumlo maxalka iraabka ku lahayn jumlo kastoo jawaabul qasam dhacdo dhaar jawaab u noqoto waxaa leedahay todobada jumlo oo maxalka iraabta ku lahayn ay ka mid taha leedahay wallaahi lan tadhaban lan tadhaban wallaahi alwaaw xarfu qasamin wa jari allaahi muqsamu bihi majruuru biwaawi lqasami wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi akri aljaar wاlmajruur mutacaliqaani bificli maxduufin wujuuban taqdiiru uqsimu wallah lan tadhaban lan xarfu nafyin wanasb wastiqbaali mabniyu cala sukuun illahi maxal min alcraab tadhaban ficlu mudaaric mabniyu cala alfatxi liitisaalihi binuuni tawkiidi اlkhafiifa la fii maxali nasb maxalka ka nasb wa nuunu tawkiidi اlkhafiifati xarfun mabniyu cala sukuun illahi maxal min alcraab fa huwa ficilkaas buu tawkiid la xiriirsaday mabniyun waa mid lagu binaya cala alfatxi fii maxali nasbin maxalka laga nasbina waa in itasala hadduu la xiriirsado biaairi waa in itasala hadduu la xiriirsado biaakhiri ficilka mudaarica aakhirkiisa nuunu niswa haddii nuunu niswa la xiriirsado naxwu lan tudrigna gabdhayaw gaari maydaan almajda sharaf ilaa bilcafaafi dhowrsanaan maahan danta afka garubsato dariiqa marto walla inaada sharaf gaaray ya sharaf waa kaaga dhammaatay adoo afgawdudanta dariiqa soo marto soo ma jeedin ama taftahaya lan tudrigna gabdhayahu gaari maydaan almajda sharaf ilaa bilcafaafi dhowrsanaan maahane lan xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaali mabniyun cala sukuuni laa maxalala min alexraab tudrig ficlu mudaaric mabniyun cala sukuuni liitisaalihi binuuni niswa fii maxali nasbin wa nuunu niswa damiirun muttasilun mabniyun cala alfatxi في maal rafcin faacilkii damaaba aha waaba faacilkii dhamaa waaba calaamadii lagu kala garanaayo wa nuunu niswa damiir mutaصil mabniin cala اfatxi fii maxali rafcin faacil waaba faacilkii dhamaaba waa faacilkii dhamaa almajda mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbi farxatu daahiraة fi akirih ilaa adaatu istinaain mulqaatun la camal lahaa maanta camal falimi ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa camal lahaa mabniin cala sukuun lah maxala min اacraab بالcفاaف alba xرف jr الcفاaف اسم majrور بالbا وcلاaمaة jrhi kasرة ظاahiرة الفاqr الjaaر والmajrور متacalقaani btdrig tdrigaad ku tacalujina fahuwa ficilka nuuru niswadu la xidhiirsatay xiina idin xiina idtasalat bihi nuuru niswa fahuwa ficilka nuuru niswadu la xidhiirsatay xiina idin xiina iditasalat bihi nuuru niswa markay nuuniswa la xidhiidsato mabniyun calaa sukuuni sukuunaa lagu binayaa fii maxali nasri maxalka xaala uu ka nasbisan yahay maxalka waa ka nasbi macnaha ficil mansuuba booskiisuu yaallaa wey waayahay soo fiiriya hadda iska soo shaqeeyana tamriinaadka aada looga shaqeeyo qofuu intuu dadaalo hadha waxbarashadiisu noqon wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina